بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على من كان يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد majliskan oo majliskii saddexaad una dembeeyey kitaabka almuciin fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasaa biidn اllah habeenkana waa habeen khamiis ay soo gelayso bacda salaati اlmaqrib toban iyo todobada bisha rabiic اlawal kun afar boqol iyo afar iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam waxaan xalay iyo habeen hore bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala soo qaadanay oo ilaahay uu noo yasiray intii badnayd kitaabka muciinka ah iyo wixii fadaa'ilahoo dikriga ku soo arooray guud ahaan iyo adkaaru lmasaa'i waasabaax fadaa'isha ku soo aroortay inaan wax ka ishaarna uu rabbiga noo yaasiray subxaanahu wa tacaala waxyaabaha macaalimta aan soo ishaarin waxaa ka mid ahaa ciddii aanan xalay iyo habeen hore joogin adkaarta guud ahaan wax la barbar dhigi karna aynay jirin oo xoolo badan haddii aad bixisa dikriga ayaa ka fadli badan hadduu ilahay u baraxtiranya subxaana wa tacaala haddii aad cibaado badan la imaada sidoo kale waxaa weeyaan waxaa ka fadli badan dikriga ilaahay subxaana wa tacaala cibaado kale oon dikriga ahayn xitaa haddii jihaad aad gasho dikriga qaarkiis ayaa ka fadli badan oo wata muxuu ahaa ikhlaas iyo joogtayn iyo alla weyneyn qalbiga laga weynay subxaana wa tacaala sidoo kale camal ka koror badan oo ka ziyaado badan oo ka faa'iido badanna inuusan jirin kana khayr badan waa tii aan soo marnay dikri guud ahaan sidoo kale waxaan soo marnay in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar kasta iyo xaalad kasta inuu alla xusi jiray kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi meel kasta iyo xilli kasta xaalado gooni ah qofka uu fadhiyo masquul gudaheed iyo wax la mid ah waa gooni laakiin nabigeenna saas ayuu ahay sala allahu calayhi waaali wasalam waxaa kaloon soo qaadanay adkaarta kitaabkan almuciim fii xifdi adkaari asabax walmasa ku jirta qaybo ka mid ah fadaa'isheeda inaan la koobi karin oo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdahu calaa kulli shayin qadiir qofkii yidhaahdo xasanaad aan la koobi karno caawa insha allahu tacaala aan mari doonno inuu ka heli sidoo kale qofkii yidhaahda subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa ziinata carshi wamadaadi kalimaatih saddex jeer intaa ku celiyana oo rabbigan siinaa subxaana wa tacaala fadaa'il aad u badan oon la koobi karin oo saacado badan ood cibaado ku jirtay afartaa eray oo saddex jeer aad ku celisay ay ka fadli badan siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ama ay u dhigmayso waxaa kaloon soo marnay adkaaru الصabaax walmasa qofka muuminka ah in ay sida oxyjiinka aad ugu baahan yahay iyo cunadii cabitaanka ugu baahan yahay sidaasoo kalena ugu baahan ama ka daran iyadna waxyaabaha runtii tusina waxaa ka mid ah adduunna xirsi iyo badbaaday noqonaysaa aakhirana xasanaad aan la koobi karin oo muxuu ahaa aan xad lahayn ayuu ilaahay qofku siinaa subxaana wa tacaala kadibna waxaan soo marnay in kitaabka muciinka ah asbaabta keentay in la alifo ay ka mid ahayd mualifka amaba jaamica iyo muratibka baahi uu qaba iyo muslimiinta guud ahaan baahi ay u qabaan iyadoo iska kooban adkaartii haddana cid walba aynan muxuu ahaa isku tacallujinin ama cid walba ay u fuudeen inay u aruursanaato o xifdidsanaadaan baahida maadaama ay jirtay baahida in laga jawaabo qayb inay ka ahayd waxaa kaloo soo marnay in adkaaru الصabaax wاlmasaa muciinkan lagu jamciyey kitaabkan gudhiisa inay toddoba qaybood yihiin todobada qaybood qaybta koobaad ay yihiin qur'aaniyaad inta qur ah oo shan ah qaybta labaadna ay yihiin furaada kuwa xabadxabadka ah qaybta saddexaadna ay yihiin hulaaiyaad kuwa saddex saddexda ah kuwan eh, furaadada xabadxabadka waa afar hulaahiyaadkana waa lix kadibna subaaciyaadka kuwa todoba todobaad inay xaba tahay xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa caleyhi tawkaltu rabb alcashi lcadiim inay tahay kadibna sabaaxiyaat iyo masaa'iyaat kuwa uu nabigeenna ku carabaabay asbaxna iyo amsayna i maa asbaxa iyo subax iyo galab tusinaysa ayagana inay shan yihiin kadibna toban tobanka kuwa ahna ay laba yihiin boqol boqolkan ay saddex yihiin waa tii aan soo marnay intaa waxaa saa looga tartiibiyey maskaxda bini aadamka waxyaabaha isku aad aadan inay xifdiso oo u fudud yihiin ilaahay baa u yasiray subxana wa tacaala marka waxaday iskugu kaa toosneen inaad xafiddo waa kugu adkaanaysaa maqsuudka loo jamci inaa saan loo tartiibiyo ma qur-aan bay ku soo aroortay waa maya ma xadiid ay ku soo aroortay in saan loo tartiibiyo waa maya waa tashiir yar ilcilmi yasiruu nabiga amarka u bixiyay ayaa la qaadanaya calayhi salatu salaam yasiruu walaa tucasiruu dadka wax u yasira oo taysiirta qaato ummaddan ha ku cuslaynina cilmiga xataa waa soo gelayaa dadka qaar markay cilmiga dhigayaan markuu ajruumiga jooga ama arbaciinka u jooga ee masaa'ishii khilaafiyaadka ahayd oo mutawalaadka lagu sheegi jiray ayuu ka bilaabaya kadibna qofka aalibi cilmiga markuu fadhiisto ood meesha ayadaa fadhiisto ood habeen fadhiyo ood habeen labaad fadhiyo ama maalin labaad fadhiyo wuxuu leey adidamiinata marka waxaan la sheega marka ayadana waxaa laga yaabaa qaar wax soo dhigtayoo meel fiican gaar inay fadhiyaan oo muxuu ahaa wadaadkii wax akhrinayay la jibini oo la kici oo la istaagi oo la fadhiisani isna marka muxuu ahaa uu is war ummaddan kaleba saanay waxu fahmayaane adi damiinaa teema iskaga car inta qof oo diinta arrinta ayada ay ka sarfisay lama koobi karo lidaalika culimmada markaay leeyihiin walaakin markuu rabbiga le subxaana wa tacaala walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun waxay ku fasiraan yurabuuna annaasa calaa sigaari alcilmi qabla kibaarihi cilmiga kiis yaryar ayay ku tarbiyeeyaan intay kankoro oo weyn ayna gaarin marka waxaa weeyaan tartiibka marka isaan loo tandiimiyo waa min baabi yasiru walaa tucasiru in la taysiiriyo oo qofkii inuu xafida loo yasira muhimadda waa inta ayada kadibna inihii ayaga ayaan soo marnay oo fadaa'ish ku soo aroortay caawa marka waxaan joognaa oona insha allah gabagabayn doona bidn ku gabagabayn doonaa kitaabka haalian athulaathiyaat kuwa saddex saddexda ahaa oon ka soo qaadanay bismi illaah aladi laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi اsama wasamiic caliim iyo radiitu biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimxamedi salى اllahu alay slm nabiya warasuula iyo subxana اllah wbixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi waziinata carshi wamadaadi kalimaatih intaa waa soo qaadanay saddexa noo harsan marka oo ulaaiyaadka nooga harsan saddexdaas kan afarayo oo saddex saddexda jeer in laga dhahaa loo baahan yahay waa acuudu bikalimaati اllahi اtaamaati min shari ma khalaq acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati اllaahi اtaamaat bikalimaati اllaahi kalimaadka alle attaamaate ee taamka ahaa ayaan ka magangelayaa min shari maa khalaqa wax alla wuxuu isaga uumay shartoodan ka magangelaya jinni ha noqdeena insi ha noqdeena nooc kasta ahaadeena wax kasta uu alla khalqay kalimaadkiisaan kaga magangelaya kalimaadka allana maxay yihiin waa sifa min sifaat illaahi tabaaraka wa waa sifaatka ilaahay sifo ka mid ah acuudu waxaan magangelayaa bikalimaat illaahi kalimaadka alla ataamaata ee taamka ah min shari maa khalaq wuxuu khalqi shartooda o dhan ka magangelaya maxaad ka baqaysa adi bal adiga isku noqo xitaa naartii waxuu alla khalqa ka naarta soo kama baqaysid allah khalqi subxaana wa tacaala qabrigii in lagugu cadaado ka baqi allah khalqi subxaana wa tacaala shartoodaad alla ka magangelaysaa in lagu qaniinaad ka baqaysaa in shil aad ka baqaysaa in lagu dhacaad ka baqaysaa oo bini oo ku dhaca in lagu xiraad ka baqaysaa inaad xanuunstaad ka baqaysa xanuunkii akhalqi allah subxaana wa tacaala in jin uu kugu dhuftaad ka yaabaysaa ama caruurtaad kaaga dhacwo maa ilaa daalika wixii oo dhan badbaaday ka tahay acuudu waxaan magangelayaa bikalimaat illaahi kalimaadka alataamaat ee taamka ah min shari maa khalaqa wuxuu khalqi shartoodan ka magangelaya nabigeena calayhi salaat slam xadiis saxiixa oo fi saxiixayn iyo hayrihima ayaa wuxuu ku caddeeyey qofkii yidhaahdo meel dego meel ayaad degtay hotel ayaad degtay magaalo ayaad soo degtay guri ayaad karaystoo degtay meel duur ayaad degtay meel muxuu ahaa mugdi ayaad fadhiisatay man nazla qofkii dego oo inuu dego damca abcan oo faqaala kadib ay yidhaahdo acuudu bikalimaat اllaahi taamaati min shari maa khalaq intaa yidhaahdo lam yadurahu shay wax dhiba lama arko ayuu nabig yiri sal l slm adinka tijaabiya adinkoo yaqiinsan tijaabiya kaniicada xataa meelahay ka cuntay maaragtin duurasha ah ku tijaabiya yacni waxaa weeyaan haddii iimaankaada uu qawi yahay ood yaqiintaada ay meel sare gaarto abadan sidoo kale nabigeena calayhi salaa slaam ninbaa wuxuu ku yidhi xalay waxa igu dhac nebi allow aad baan u rafaaday hangarlo ayaa igu dhuftay markaasaa wuxuu ku yidhi haddii aad dhehi lahayd acuudu bikalimaat illaahi taamaat min shari ma khalaq ood muxuu ahaa ducada ku ducaysan lahayd ma ku qaniineen mana ku dhowaadeen ilan waa wacdigii ilaahay subxana wa tacala calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayhi waali wasalam marka adkaaru sabax walmasa marka xagey ka soo gelaysa hatan waxay ka soo gelaysaa xadiidka abi hurayra marfuucan wuxuu yidhi nabigeena calayhi sala man qaala xiina yumsi alaaa maraatin markuu galabaysta qofkii saddex jeer yidhahdo ducadaas acuudu bikalimaati illahi tama min shari maa khalaq lam yadurahu ma dhibo waa galabaysto lam yadurahu ma dhibo ladqatu xaya tilka leyla habeenka asaga inay mas ama hangarla ama abeeso ama halaq waxaba yaraatay oo mxuu ahaa habeenkaa kudhaca lama arkay yuu nabi yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam dikriga shanaad oo saddex saddexda laga dhihi waxaa weeyaan allaahuma caafinii fii badani allaahuma caafinii fii samci allaahuma caafinii fii basari laa ilaaha illaa ant nabigeenna calayhi salaat salaam wuxuu leeyahay ku ducayso oo la imow ama isagaa la imaan jiray nabigeena sal sl sida loo imaan doonta allaahuma allahyow caafinii ii caafi oo ii badbaadi fii badanii jirkayga jirkayga ii badbaadi oo badbaado iisii inaad kufta nabar ku soo gaaro in dhibaato ay kugu dhacdo inaad xanuun ku soo gaaro jirkaaga ayaad ilaahay badbaado ka dalbaysa subxana wa tacala allahuma allaw caafinii ii caafi fii badanii badankayga allaahuma allaw caafinii ii caafi fii samcii maqalkayga ila dad badan dhagolaha waxba maqlin maqalkiyaa bixiya allah subxaana wa tacaala nicmadana waxaa garan karo qofka aanan haysanin masjidka marka laga istaago waad aragteenoo dadka qaar oo dhagolada ah waxaad u malaynaysaa buun ama hoon yani waxaad ka fahmi ma laha naxariis uun eh, loo qaado oo qofkan wuxuu sheega un mxuu aha laiska adrooso qiyaasmo yn lama garan karo ya ma qofkii abadan waxaad sheegin duruustan hadda akhriin waxba kama fahmi karo duruustan la akhrinaya nicmadan qur lagu raaxaysana ma fahmi karo mana maqli karaan kala jooda maqli karo allahuma alla caafinii i caafi fii maqalkayga allahuma alla caafinii i caafi basari aragayga laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga maooyane yacnii aragga bas ah laga qaaday waad aragteen masaajidkeenna curyaamada aad bay ugu badan yihiin jiisaska aad u badan oo jirkoodii laga galay dhagoolada ayaa mararka qaar imaada inkastoo aad u badnayn indhoolaha waxaa wey dadka ahoo indhaha aanan lahayn waad aragteen xaaladooda maalintii miiqaanna soo marto tobanaan ayaana soo marta xaaladooda ad oo aad iyo aad u kadeedan u dhibaysan nabigeen wuxuu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam rabbigeen inuu yidhi subxaana wa tacaala addoonkayga haddii aan labadii u jeclay aan ka qaado waxaan ugu bedelaa janno ayuu rabbigeen leh subxaana wa tacaala xabiibataynka waa indhaha weeyaan marka ilahi waxaad ka baryaysaa inuu jirkaagi iyo maqalkaagi iyo indhahaadii ku badbaadiyo waxaa ka dambeeya ducada u dambaysa kuwa saddex saddexda allahuma allahu inii aniga acuudu bika min alkufri wاlfaqri allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri laa ilaha illa anta allahuma allahu inii aniga acuudu waxaan kaa magangalayaa bika adiga min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqiirnimo ayaan kaa magangalayaa allahuma alhu inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jir ilaa anta adiga mooyane ducadaanna nabigeenna calayhi salaatu salaam uu dhihi jiray waa noo imaan doontaa habka uu dhihi jiray labadan duca marka hal xadiid ay isku wada yihiin laakiin nabigeen muxuu ahaa raawiga waa kala jaray saasaan u kala jarnay wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaat slam uu ku ducaysan jiray allaahuma allahw inii aniga acuudu bika min kufri gaalnimo gaalnimo xaggay qof geynaysaa naari cadaabay geynaysaa qiyaamo in lagu cadaabo ayaa muxuu ahay keensani faqiirnimadan waad aragteeno wax ka liidan lama arko wax aad u liidan wa bini aadan adig kula mid ah oon kaa duuneen ayaad u baahanaysaa ood gacan u hoorsani ilaahay baa naga badbaadiy subxana wa tacaala sidoo kale allaahuma allahw inii acuuduka min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa saddexdan meelood ama saddexdan arrimood qofki ilaahay uu ka badbaadiyo oo gaalnimo laga badbaadiyo oo laga badbaadiyo faqiirnimo laga badbaadiyo sidoo kale qabriga cadaabkiisa laga badbaadiyo allahu akbar qofkaa wuu guulaystay marka nabigeena calayhi salaat salaam uu ku ducaysan jiray cabdiraxmaan ibn abi bakrata radia raximah اllah raxmatan waasica ayaa wuxuu leeyahay aabbihii abu bakra ayaan waxaan ku idhi abow waxaan ku maqlaa inaad ku ducaysata aroor la arka ama maalin la arka markii aad galabaysato iyo markii aad subaxaysato iyo markaad galabaysato saddex jeer inaad ducaysata ood ku dhawaaqda ood weliba dhahda allaahumma inii acuuduka min alkufri waalfaqri allaahumma inii acuuduka min cadaab alqabri laa ilaaha ila anta ayaan ku maqlaa o sidoo kale waxaan ku maqlaa inaad sidoo kale tidhaahdo allaahuma caafinii fii badanii allaahuma caafinii fii samci allaahuma caafinii fii basarii laa ilaaha ila anta inaad tidhahdana waan ku maqlaa tuciiduhaa alaaan saddex jeer ayaad ku celisaa xiina goortii tumsii aad galabaysata iyo waxiina tusbix markaad Eh, waa beriisata alaaan saddex jeer aan ku arkay xaaladda say wax u jiraan labadan ducaay marka aad subaxdiina saddex jeer ka akrisaa galabtiina saddex jeer ka akrisaa qaala wuxuu yihi nacam ha yaa bunaya wiilkayo samictu waxaan maqlay rasuula rasuulka ale sala allah alay ku ducaysta bihinna iyaga waana anigana uxubu waxaan jeclahay an astanna inaan ku daydo oon dabagala bisunatihi sunadiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam aladab almufrad ayuu alimaam bukhaari ku soo saaray waana xadiis xasanu saxiixa weeyaan marka saddexdaas duca marka acuudu bikalimaat illaahi taamaat min shari maa khalaq subax iyo galab in la joogtay ama subax galabta in la ahriyo cafwan galabti la ahriyo oo saddex jeer laga ahriyo waa hadyiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam weliba wuxuu ku sheegay inuu badbaado kaaga yahay in lagu qaniino ama dhib uu ku gaaro sidoo kale nabigeena wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ku ducaysto intuu meel dego in dhibaato uusan arkaynin oo muxuuha qaniya laga badbaadin iyo wixii la midka ah labadan ducoo ka dambeyna nabigeenna hadyigiisa ayay ahayd sala allahu calayhi waali wasalam badbaado waxaad ku helaysaa maqalkaagi iyo araggaagi iyo jirkaagi gaalnimana waad kaga badbaadi faqiirnimaad kaga badbaadi cadaab alqabrin waa kaga badbaadaya cadaab alqabri qofka laga badbaadiyo ikhwaanow ikhwaani qofka cadaabalqabri laga badbaadiye qof aad u nasiib badan wa mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuusan aad ugu murgin naartaas iyo aad uu turubiinku saaran yaha laga yaaba naar iyo siraadka iyo halkaas iyo carasaadka qiyaame iyo dhididkaas iyo xaaladaas culus inuu turubiinka saara laga yaaba qofka lakiin waxaad ogaataan ikhwaan ikiraam waxaa weeyaan allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri nabigeena mar weligiis kama tegin fi taariikh salaadda uu ka taga lama arka allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxyaa noloshan laftirkeeda fitnadeeda wاlmamaat iyo geerida ilaahayo waxaan kaa mangala nabigan dhihi jira alai slat slaam inuu shaydaanka idafo ileexsado markii geerida ay imaanayso marka xaaladaha ugu khatarsan ugana horey waa qofka markuu geeriyoona waa markuu qof geeriyoona oo laga yaabo shaydaanka inuu muxuu ahaa leexsado ilaah naga badbaaday subxana wa tacaala sidoo kale qabriga in laisku cadaabo qabriga nebi aadam calayhi salaam weli qabrigii ku jira weli qabrigii ku jira waa fii naciim waa ambiyada ilahu ka mid yahy ya ninkii walaalkii dila dilayna muxuu ahaa qaabiil mise habiil ya isna qabrigii ku jiraa maanta qabriga ku jira yacnii hadda soomaaliya qabiil fulaan ayaan ka nahay sooma dhahna odayga aad sheegaysa oo muxuu ahaa qabriga ku jira qabrigaas marka waa laba un bes rawdatu min riyaad aljanna aw xufratu min xufar annaar marka qabrigaas isaga ah inaad ilaahay marka kabaka barido subxaana wa tacaala oon ka wada barin dhammaanteen inuu ilaahay naga badbaadiyo cadaabkiisa waa muhiim nabigeen inuu joogtayn jiray weligiis uusan ka tegin calayhi salatu salaam subax kasta iyo galab kasta inuu saddex jeer ku celiya allahuma inii acuudu bika min alkufri wallaqallahuma ini min alkufri waalfaqri hmm. allahuma inii acuuduka min alkufri waalfaqri allahuma inii acuuduka min cadaabi alqabri laa ilaaha illaa ant intaa waxaan ugu baxnay lixdii dikri oo saddex saddex jeer lagu soo celinay subaxdii galabtii qaar ayaa muxuua galabtii ah oo acuudu bikalimaat illahi taamat min shari ma khalaq raabican qeybta afraad oo adkaaru sabax walmasa aan u qeybinay assubaaciyaat waa kuwa todoba todobada ah ama waa kan todobada ah saasaa saxa waxaa weeyaan xasbiya allah laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rab lcarshi caiim xasbii kaafigayga igu finlahayga allah waa alla weyne laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyane calayhi isaga korkii ayaan tawakaltu tala saartay wa huwa isagana rabuulcarshi carshiga rabbigii weyaan alcadiim ee weyn nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii yidhaahda markuu waabariisto iyo markuu galabaysto xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim qofkii yidhaahdo toddoba jeer qofkii yidhaahdo kafaahu اllah maa ahamahu min amri اdunya wاlaakhira wax alla wixii amar adduunye iyo amar aakhira arrin addunya arrin aakhraba wax alla wixii murjiyey ilahu kaafiya subxana wa tacaala xadiidku wuxuu ku soo arooray laba ariiqu ku soo arooray ariiq waa marfuuc oo nabiga loo koryeeray sal slm ariiqna abudarda radia allahu tacala canhu arda waana ariiqa saxiixa ah ayaa muxuu ahaa hadalkiisa weeyaan lakiin waxaad ogaataan culimada markay ka hadlayaan fii baabi culuumi alxadiid amsala xadiidku waxay yidhahdaan maa lahu xukmu rafci waxaa jira xadiid qaala rasuul lah sal l slm ay ka olin oo saxaabiga uu leeyahay laakiin ah oo nabiga loo koryeela sal slm xukunkiisa waa xugun marfuuca ah. nabiga inuu yidhi ama uu jideeyey ayuu la xugun yahay muxuu ka asaga ah maa laa yuqaalu bira'yi waa wax aanan ra'yi lagu dhihi karin hadda qofki todoba jeer in loo jaangooyo xasbi allahu laa ilaaha illa hu caleyh tawkaltu wahuwa rabulcashi alcaziim in loo jaangooyo sidoo kale la yihahda wax alla wixii adduuniya aakhara murjiye ayaa qofka laga badbaadina qofka ma ra'yigiisu kudhihi karaa waa maya idan asal waxay leedahay nabowi ah sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalem marka ducada iyada qofkii todoba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على من كان يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد مجلس كان ومجلسكي سدحات una dembeeyey kitaabka almuciin fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasaa biidn اllah habeenkana waa habeen khamiis ay soo gelayso bacda salaati اlmaqrib toban iyo todobada bisha rabiicu اlawal kun afar boqol iyo afar iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam waxaan xalay iyo habeen hore bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala soo qaadanay oo ilaahay uu noo yasiray intii badnayd kitaabka muciinka ah iyo wixii fadaa'ilho dikriga ku soo arooray guud ahaan iyo adkaaru اlmasaa'i waالصabaax fadaa'isha ku soo aroortay inaan wax ka ishaarna uu rabbiga noo yasiri subxaanahu wa tacaala waxyaabaha macaalimta aan soo ishaarin waxaa ka mid ahaa ciddii aanan xalay iyo habeen hore joogin adkaarta guud ahaan wax la barbar dhigi karna aynay jirin oo xoolo badan haddii aad bixisa dikriga ayaa ka fadli badan hadduu ilahay u baraxtirayn subxaana wa tacaala haddii aad cibaado badan la imaada sidoo kale waxaa weeyaan waxaa ka fadli badan dikriga ilaahay subxaana wa tacaala cibaado kale oon dikriga ahayn xitaa hadii jihaad aad gasho dikriga qaarkiis ayaa ka fadli badan oo wata muxuu ahaa ikhlaas iyo joogtayn iyo alla weyneyn qalbiga laga weynay subxaana wa tacaala sidoo kale camal ka koror badan oo ka ziyaado badan oo ka faa'iido badanna inuusan jirin kana khayr badan waa tii aan soo marnay dikri guud ahaan sidoo kale waxaan soo marnay in nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam mar kasta iyo xaalad kasta inuu alla xusi jiray kaana yadkuru اllaha calaa kulli axyaanihi meel kasta iyo xilli kasta xaalado gooni ah qofka uu fadhiyo masquul gudaheeda iyo wax la mid waa gooni laakiin nabigeena saas ayuu ahay sala allahu calayhi waaali wasalam waxaa kaloon soo qaadanay adkaarta kitaabkan almuciin fi xifdi adkaari asabax walmasaa ku jirta qaybo ka mid ah fadaaisheeda inaan la koobi karin oo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdahu ala kulli shayin qadiir qofkii yidhaahdo xasanaad aan la koobi karno caawa insha allahu tacaala aan mari doonno inuu ka heli sidoo kale qofkii yidhaahda subxana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa ziinata carshi wamadaadi kalimaatih saddex jeer intaa ku celiyana oo rabbigan siinaa subxaana wa tacaala fadaa'il aad u badan oo la koobi karin oo saacado badan ood cibaado ku jirtay afartaa eray oo saddex jeeraad ku celisay ay ka fadli badan siduu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ama ay u dhigmayso waxaa kaloon soo marnay adkaaru الصabax walmasa qofka muuminka ah in ay sida oxyjiinka aad ugu baahan yahay iyo cunadii cabitaanka ugu baahan yahay sidaasoo kalena ugu bahan yahy ama ka daran iyadna waxyaabaha runtii tusina waxaa ka mid ah adduunna xirsi iyo badbaada ay noqonaysaa aakhirana xasanaad aan la koobi karin oo muxuu ahaa aan xad lahayn ayuu ilaahay qof ku siinaa subxaana wa tacaala kadibna waxaan soo marnay in kitaabka muciinka ah asbaabta keentay in la alifo ay ka mid ahayd mualifka amaba jaamica iyo muratibka baahi uu qaba iyo muslimiinta guud ahaan baahi ay u qabaan iyadoo iska kooban adkaartii haddana cid walba aynan muxuu ahaa isku tacallujinin ama cid walba ay u fuudeen inay u aruursanaato o xifdisanaadaan baahida maadaama ay jirtay baahida in laga jawaabo qayb inay kaloo soo marnay in adkaaru الصabax wاlmasaa muciinkan lagu jamciyey kitaabkan gudhiisa inay toddoba qaybood yihiin todobada qaybood qaybta koobaad ay yihiin qur'aaniyaad inta qur ah oo shan ah qaybta labaadna ay yihiin furaada kuwa xabadxabadka ah qaybta saddexaadna ay yihiin ulaaiyaad kuwa saddex saddexda ah kuwan eh, furaadada xabadxabadka waa afar ulaaiyaadkana waa lix kadibna subaaciyaadka kuwa todoba todobaad inay xaba tahay xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa caleyhi tawkaltu rab lcarsh lcadiim inay tahay kadibna sabaaxiyaat iyo masaa'iyaad kuwa uu nabigeenna ku carabaabay asbaxna iyo amsayna iyo maa asbaxa iyo subax iyo galab tusinaysa ayagana inay shan yihiin kadibna toban tobanka kuwa ahna ay laba yihiin boqol boqolkan ay saddex yihiin waa tii aan soo marnay intaa waxaa saa looga tartiibiyey maskaxda bini aadanka waxyaabaha isku aad aadan inay xifdiso oo u fudud yihiin ilaahay baa u yasiray subxana wa tacaala marka waxaad iskugu kaa toosneen inaad xafiddo waa kugu adkaanaysaa maqsuudka loo jamci inaa saan loo tartiibiyo maayad qur-aan bay ku soo aroortay waa maya maxaadiid nabi ay ku soo aroortay in loo tartiibiyo waa maya waa tashiir lcilmi yasiruu nabiga amarka u bixiyay ayaa la qaadanaya calayhi salaam yasiruu walaa tucasiruu dadka wax u yasira oo taysiirta qaato ummaddan ku cuslaynina cilmiga xataa waa soo gelaya dadka qaar markay cilmiga dhigayaan markuu ajruumiga jooga ama arbaciinka uu jooga ee masaa-ishii khilaafiyaadka ahayd oo mutawalaadka lagu sheegi jiray ayuu ka bilaabaya kadibna qofka aalibcilmiga markuu fadhiisto ood meesha ayadaa fadhiisto ood habeen fadhiyo ood habeen labaad fadhiyo ama maalin labaad fadhiyo wuxuu le adidamiinata marka waxaa la sheega marka ayadana waxaa laga yaabaa qaar wax soo dhigtayoo meel fiican gaarin ay fadhiyaan oo muxuu ahaa wadaadkii wax akhrinayay la jibini oo la kici oo la istaagi oo la fadhiisani isna marka muxuu ahaa uu is war ummaddan kalaba saana waxu fahmayaane adi damiinaa teema iskaga car inta qof oo diinta arrinta ayada ay ka sarfisay lama koobi karo lidaalika culimmada markaay leeyihiin walaakin markuu rabbiga le subxaana wa tacala walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun waxay ku fasiraan yurabuuna annaasa calaa siqaari alcilmi qabla kibaarihi cilmiga kiis yaryar ayay ku tarbiyeeyaan intay kankoro oo weyn ayna gaarin marka waxaa weeyaan tartiibka marka isaan loo tandiimiyo waa min baabi yasiru walaa tucasiru in la taysiiriyo oo qofki inuu xafido loo yasira muhimadda waa inta ayada kadibna inihii ayaga ayaan soo marnay oo fadaa'ish ku soo aroortay caawa marka waxaan joognaa oona insha allah gabagabayn doonaa bidn ku gabagabayn doonaa kitaabka haalian athulaathiyaat kuwa saddex saddexda ahaa oon ka soo qaadanay bismi illaah aladi laa yaduru maca smihi shayun fi lardi walaa fi الsama wasamiic caliim iyo radiitu biاllahi raba wbiاlislaami diina wbimxamedi salى اllahu alay slm nabiya warasuula iyo subxana اllahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi waziinata carshi wamadaadi kalimaatih intaa waa soo qaadanay saddexa noo harsan marka oo ulaaiyaadka nooga harsan saddexdaas kan afarayo oo saddex saddexda jeer in laga dhahaa loo baahan yahay waa acuudu bikalimaati اllahi اtaamaati min shari ma khalaq acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati اllaahi اtaamaat bikalimaati اllaahi kalimaadka alle attaamaate ee taamka ahaa ayaan ka magangelayaa min shari maa khalaqa wax alla wuxuu isaga uumay shartoodan ka magangelaya jinni ha noqdeena insi ha noqdeena nooc kasta ahaadeena wax kasta uu alla khalqay kalimaadkiisaan kaga magangelaya kalimaadka allana maxay yihiin waa sifa min sifaati illaahi tabaaraka wa waa sifaatka ilaahay sife ka mid ah acuudu waxaan magangelayaa bikalimaatilaahi kalimaadka alataamaata ee taamka ah min shari maa khalaq wuxuu khalqi shartooda o dhan ka magangelaya maxaad ka baqaysa adi bal adiga isku noqo xitaa naartii waxuu alla khalqa ka tahay naarta soo kama baqaysid allah khalqi subxaana wa tacaala qabrigii in lagugu cadaado ka baqi allah khalqi subxaana wa tacaala shartoodaad alla ka magangelaysaa in lagu qaniinaad ka baqaysaa in shil gashaad ka baqaysaa in lagu dhacaad ka baqaysaa oo bini ku dhaca in lagu xiraad ka baqaysaa inaad xanuunsataad ka baqaysaa xanuunka yaa allah subxaana wa tacaala in jin uu kugu dhuftaad ka yaabaysaa ama caruurtaad kaaga dhaco wamaa ilaa daalika wixii oo dhan badbaaday ka tahay acuudu waxaan magangalayaa bikalimaat illaahi kalimaadka alataamaat ee taamka ah min shari maa khalaqa wuxuu khalqay shartoodan ka magangalaya nabigeena calayhi salaat slam xadiis saxiixa ah oo fi saxiixayn iyo wahayrihima ayaa wuxuu ku caddeeyey qofkii yidhaahdo meel dego meel ayaad degtay hoteel ayaad degtay magaalo ayaad soo degtay guri ayaad karaystoo degtay meel duur ayaad degtay meel muxuu ahaa mugdi ayaad fadhiisatay man nazla qofkii dego oo inuu dego damco waa abcan oo faqaala kadib yidhaahdo acuudu bikalimaati اllaahi taamaati min shari maa khalaq intaa yidhaahdo lam yadurahu shay wax dhiba lama arko ayuu nabig sal slm adinka tijaabiya adinkoo yaqiinsan tijaabiya kaniicada xataa meelahay ka cuntay maaragtin duurasha ah ku tijaabiya yacni waxaa weeyaan haddii iimaankaada uu qawi yahay ood yaqiintaada ay meel sare gaarto abadan sidoo kale nabigeena calayhi salaa slaam ninbaa wuxuu ku yidhi xali waxa igu dhac nebi allow aad baan u rafaaday hangarlo ayaa igu dhuftay markaasaa wuxuu ku yidhi haddii aad dhihi lahayd acuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari ma khalaq ood muxuu ahaa ducadaa ku ducaysan lahayd ma ku qaniineen mana ku dhowaadeen ilan waa wacdigii ilaahay subxana wa tacala calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayhi waali wasalam marka eh, adkaaru sabax walmasa marka xagey ka soo gelaysa hatan waxay ka soo gelaysaa xadiidka abi hurayra marfuucan wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slam man qaala xiina yumsi alaaa maraatin markuu galabaysta qofkii saddex jeer yidhahdo ducadaas acuudu bikalimaati illahi tamat min shari maa khalaq lam yadurahu ma dhibo waa markuu galabaysto lam yadurahu ma dhibo ladqatu xaya fii tilka leyla habeenka asaga inay mas ama hangarla ama abeeso ama halaq wax haba yaraatay oo muxuu ahaa habeenkaa ku dhaca lama arkay yuu nabig yihi sala allahu alayhi waalihi wasalam dikriga shanaad oo saddex saddexda laga dhihi waxaa weeyaan allaahuma caafinii fii badani allaahuma caafinii fii samci allaahuma caafinii fii basari laa ilaaha illaa ant nabigeenna calayhi salaa salaam wuxuu leeyahay ku ducayso oo la imow ama isagaa la imaan jiray nabigeena sal sl sida loo imaan doonta allaahuma allahyow caafinii ii caafi oo ii badbaadi fii badanii jirkayga jirkayga ii badbaadi oo badbaada iisii inaad kufta eh, nabar ku soo gaaro in dhibaato ay kugu dhacdo inaad xanuun ku soo gaaro jirkaaga ayaad ilaahay badbaado ka dalbaysa subxana wa tacala allahuma allaw caafinii ii caafi fii badanii badankayga allaahuma allaw caafinii ii caafi fii samcii maqalkayga ila dad badaa dhagoola ah waxba maqlin maqalkiyaa bixiya allah subxaana wa tacaala nicmadana waxaa garan karo qofka aanan haysanin masjidka marka laga istaago waad aragteenoo dadka qaar oo dhagoolada ah waxaad u malanaysaa buun ama hoon yacni waxaad ka fahmi ma laha naxariis uun eh, loo qaado oo qofkan wuxuu sheega un mxuu aha laiska adrooso laiska qiyaasmo lama garan karo ya ma qofkii abadan waxaad sheegina duruustaan hadda akhriin waxba kama fahmi karo duruustan la akrinaya nicmadan qur-aankan lagu raaxaysana ma fahmi karo mana maqli karaan kala jooda maqli karo allahuma alla caafinii icaafi fii samci maqalkayga allahuma alla caafinii icaafi fii basari aragayga laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga maooyane yacnii aragga bas ah qofkii laga qaaday waad aragteen masaajidkeenna curyaamada aad bay ugu badan yihiin jiisaska aad u badan oo jirkoodii laga galay dhagoolada ayaa mararka qaar imaada inkastoo aad u badnayn indhoolaha waxaa weye dadka ahoo indhaha aanan lahayn waad aragteen xaaladooda maalintii miiqaanna soo marto tobanaan ayaana soo marta xaaladooda ad oo aad iyo aad u kadeedan u dhibaysan nabigeen wuxuu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam rabbigeen inuu yidhi subxaana wa tacaala addoonkayga haddii aan labadii u jeclay aan ka qaado waxaan ugu bedelaa janno ayuu rabbigeen leh subxaana wa tacaala xabiibataynka waa indhaha weeyaan marka ilahay waxaad ka baryaysaa inuu jirkaagi iyo maqalkaagi iyo indhahaadii kuu badbaadiyo waxaa ka dambeeya ducada u dambaysa kuwa saddex saddexda ah. allahuma alhy inii aniga acuudu bika min alkufri wاlfaqri allahuma inii acuudu min cadaabi اlqabri laa ilaha illa anta allahuma alh inii aniga acuudu waxaan kaa mangalayaa bika adiga min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqiirnimo ayaan kaa mangalayaa allahuma alhu inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jir ilaa anta adiga mooyane ducadaanna nabigeenna calayhi salaatu salaam uu dhihi jiray waan noo imaan doontaa habka uu dhihi jiray labadan duca marka hal xadiida isku wada yihiin laakiin nabigeena wuu muxuu ahaa raawiga waa kala jaray saasaan u kala jarnay wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaat slam uu ku ducaysan jiray allaahuma allahw inii aniga acuudu bika min kufri gaalnimo gaalnimo xaggay qof geynaysaa naari cadaabay geynaysaa qiyaamo in lagu cadaabo ayaa muxuu ahay keensani faqiirnimadana waad aragteenoo wax ka liidan lama arko wax aad u liidan wa bini aadan adig kula mid ah oon kaa duuneen ayaad u baahanaysaa ood gacan u hoorsani ilahay baa naga badbaaday subxana wa tacaala sidoo kale allaahuma allahw inii acuuduka min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa saddexdan meelood ama saddexdan arrimood qofki ilaahay uu ka badbaadiyo oo gaalnimo laga badbaadiyo oo laga badbaadiyo faqiirnimo laga badbaadiyo sidoo kale qabriga cadaabkiisa laga badbaadiyo allahu akbar qofkaa wuu guulaystay marka nabigeenna calayhi salaat salaam uu ku ducaysan jiray cabdiraxmaan ibn abi bakrata radia raximah اllah raxmatan waasica ayaa wuxuu leeyahay aabbihii abu bakra ayaan waxaan ku idhi abow waxaan ku maqlaa inaad ku ducaysata aroor la arka ama maalin la arka markii aad galabaysato iyo markii aad subaxaysato iyo markaad galabaysato saddex jeer inaad ducaysata ood ku dhawaaqda ood weliba dhahda allaahumma inii acuuduka min alkufri waalfaqri allaahumma inii acuuduka min cadaab alqabri laa ilaaha ila anta ayaan ku maqlaa o sidoo kale waxaan ku maqlaa inaad sidoo kale tidhaahdo allaahuma caafinii fii badanii allaahuma caafinii fii samci allaahuma caafinii fii basarii laa ilaaha ilaa anta inaad tidhahdana waan ku maqlaa tuciiduhaa alaaan saddex jeer ayaad ku celisaa xiina goortii tumsii aad galabaysata iyo waxiina tusbix markaad Eh, waa beriisata alaaan saddex jeer aan ku xaaladda say wax u jiraan labadan ducaaye marka aad subaxdiina saddex jeer ka akhrisaa galabtiina saddex jeer ka akhrisaa qaala wuxuu yii nacmaa yaa bunaya wiilkayo samictu waxaan maqlay rasuula rasuulka ale sala allah alay slam yaquulu ku ducaysta bihinna iyaga waana anigan uxibu waxaan jeclahay an astanna inaan ku daydo oon dabagala bisunatihi sunadiisa sala allahu calayhi waaalihi wasalam aladab almufrad ayuu alimaam bukhaari ku soo saaray waana xadiis xasanu saxiixa weeyaan marka saddexdaas duca marka acuudu bikalimaat illaahi taamaat min shari maa khalaq subaxii galab in la joogtay ama subaxii galabti in la ahriyo cafwan galabti la ahriyo oo saddex jeer laga ahriyo waa hadyiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam weliba wuxuu ku sheegay inuu badbaado kaaga yahay in lagu qaniino ama dhib uu ku gaaro sidoo kale nabigana wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ku ducaysto intuu meel dego in dhibaato uusan arkaynin oo muxuuah qaniya laga badbaadina iyo wixii la ah labadan ducoo ka dambeyna nabigeenna hadyigiisa ayay ahayd sala allahu calayhi waali wasalam badbaado waxaad ku helaysaa maqalkaagi iyo araggaagi iyo jirkaagi gaalnimana waad kaga badbaadi faqiirnimaad kaga badbaadi cadaab alqabrin waa kaga badbaaday cadaab alqabri qofka laga badbaadiyo ikhwaanow ikhwaani qofka cadaabalqabri laga badbaadiya qof aad u nasiib badan waa mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inuusan aad ugu murgin naartaas iyo aad uu turubiinku saaran yaha laga yaaba naar iyo siraadka iyo halkaas iyo carasaadka qiyaame iyo dhididkaas iyo xaaladaas culus inuu turubiinka saara laga yaaba qofka lakiin waxaad ogaataan ikhwaan ikiraam waxaa weeyaan allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri nabigeena mar weligiis kama tegin fi taariikh salaadda uu ka tagay lama arka allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxyaa noloshan laftirkeeda fitnadeeda wاlmamaat iyo geerida ilaahayo waxaan kaa mangala nabigan dhihi jira alai slat slaam inuu shaydaanka idafo ileexsado markii geerida ay imaanayso marka xaaladaha ugu khatarsan uguna horeey waa qofka markuu geeriyoona waa markuu qof geeriyoona oo laga yaabo shaydaanka inuu muxuu ahaa leexsado ilaah naga badbaaday subxana wa tacaala sidoo kale qabriga in laisku cadaabo qabriga nebi aadam calayhi salaam weli qabrigii ku jira weli qabrigii ku jira waa fii naciim waa ambiyada ilah ka mid yahy ya ninkii walaalkii dila dilayna muxuu ahaa qaabiil mise habiil ya isna qabrigii ku jiraa maanta qabrigii ku jira yacnii hadda soomaaliya qabiil fulaan ayaan ka nahay sooma odayga aad sheegaysa oo muxuu ahaa qabrigii ku jira qabrigaas marka waa laba un bas imaa rawdatu min riyaad aljanna aw xufratu min xufar annaar marka qabrigaas isaga ah inaad ilaahay marka ka barida subxaana wa tacaala oon ka wada barin dhammaanteen inuu ilaahay naga badbaadiya cadaabkiisa waa muhiim nabigeen inuu joogtayn jiray weligiis uusan ka tegin calayhi salatu salaam subax kasta iyo galab kasta inuu saddex jeer ku celiya allahuma inii acuudu bika min alkufri wallahuma ini min alkufri waalfaqri hmm. allahuma inii acuuduka min alkufri walfaqri allahuma inii acuuduka min cadaabi alqabri laa ilaaha illaa ant intaa waxaan ugu baxnay lixdii dikri oo saddex saddex jeer lagu soo celinayay subaxdii galabtii qaar ayaa muxuua galabtii ah oo acuudu bikalimaat illahi taamat min shari ma khalaq raabican qeybta afraad oo adkaaru asabax walmasa aan u qeybinay assubaaciyaat waa kuwa todoba todobada ah ama waa kan todobada ah saasaa saxa waxaa weeyaan xasbiya allah laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rab lcarshi cadiim xasbii kaafigayga igu finlahayga allah waa alla weyne laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyane calayhi isaga korkii ayaan tawakaltu tala saartay wa huwa isagana rabuulcarshi carshiga rabbigii weyaan alcadiim ee weyn nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii yidhaahda markuu waabariisto iyo markuu galabaysto xasbiya allaahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa huwa rabu lcarshi alcadiim qofkii yidhaahdo todoba jeer qofkii yidhaahdo kafaahu اllah maa ahamahu min amri اdunya wاlaakhira wax alla wixii amar adduunye iyo amar aakhira arrin addunya arrin aakhraba wax alla wixii murjiyey ilahu kafiya subxana wa tacaala xadiidka wuxuu ku soo arooray laba ariiqu ku soo arooray ariiq waa marfuuc oo nabiga loo korya sal l slm ariiqna abudarda radia allahu tacala canhu arda waana ariiqa saxiixa ah ayaa muxuu ahaa hadalkiisa weeyaan lakiin waxaad ogaataan culimada markay ka hadlayaan fii baabi culuumi alxadiid ama musala xadiidku waxay yidhahdaan maa lahu xukmu rafci waxaa jira xadiid qaala rasuul lah sal slm anan ay ka olin oo saxaabiga uu leeyahay laakiin ah oo nabiga loo kor yeela sal slm xukunkiisa waa xugun marfuuca nabiga inuu yidhi ama u jideeyey ayuu la xugun yahay muxuu ika asaga ah maa laa yuqaalu bira'yi waa wax ra'yi lagu dhihi karin hadda qofki todoba jeer in loo jaangooyo xasbi allahu laa ilaaha illa hu caleyh twaklt wahuwa rabulcash alcadiim in loo jaangooyo sidoo kale la yihahda wax alla wixii adduuniya aakhara murjiye ayaa qofka laga badbaadina qofka ma ra'yigiisu ku dhihi karaa waa maya idan asal waxay leedahay nabowi ah sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalem marka ducada iyada qofkii todoba jeer subaxdii yidhaahdo galabtiina todoba jeer yidhaahdo waxaa weeyaan wax alla wixii murjiyo oo arrin adduun ah oo ama dhaqaala ama caafimaad amaba wax kale ama owlaad ama zawaaj hakada amr dunya madaxnimo ataa ku waraba madaxnimada saxdaan sheegi midaan mxuu ahaa dulmiga iyo boob in laboob madax loo noqona waa baab kaleta iyada taa waa xaaraan in la raadsado guud ahaanna waaba makruho qofki inuu madaxnimo raadsado garanaysan marka iyo aakhiro oo ilaahay jannadiisa iyo wejigiisa mxuu in la dawdo oo mxuu lagu raaxaysto ood rabbi kaa raali noq subxaana watacaala siraadka si sahlan lagu mara qabriga muxuu ahaa la waasiciyo banaanka carasaadka qiyaamada carshiga alla harkiisa la helo xisaabti la yasiro kitaabka midigliiska siiyo wanaagaasoo dhan waxyaabaha qofka murjinaaso ka mid maaha marka waxaasoo dhan ilahi baa kaa kaafiya subxana watacala insha allah tabaaraka watacaala khaamisan marka tan shanaad asabaaxiyaat walmasaa'iyaat waa adkaarta lafdiga subax iyo lafdiga galab uu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam carabaabay uu ku sheegay oo xadiidka lafdigiisa ku taallo wa hiya khamsa taana waa shan waxaa u horayso allaahuma ma asbaxa bi min nicmati aw biaxadi min khalqika faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka shukr allaahuma allahayow maa shaygii abaxa igu waa bariistay oon helay ma asbaxa waa bariistay bi aniga igu waabariistay oo min nicmati nicmo ah aw amaba biaxadin cid iyo qof oo min khalqika khalqigaaga ka mid ah fa minka adiga xagga ayay ka ahaatay waxdaka xaal aad tahay keliga oo cid kale aad kula wadaagin laa shariika wadayna laka adiga kuguma sugna nicmada ayada ood bixisay falaka ayuu ku sugnaaday adiga alxamdu mahad walaka adiga ayuu ku sugnaaday ashukru shukri ayuu ku sugnaaday nicmo kasta oo adiga aad haysato oo aniga aan haysto ilaahay nicmo kastood adiga isiisay oo anig ii waabariisatay amaba cid kasta oo makhluuqaada ka mid ah ku waabariisatay cid kaloo loo tiirina malaha adiga kaliga ayaa iskala mahadeeda adiga ayaa mudanoo iskala shukriyada adiga ayaa mudanoo iskala sidaa weeyaan xadiidka ku soo arooray sanadkiisa waxbaa ku yara jira gabagabadiis waxay ahayd qofkii yidhaahdo aroortii iyo subaxdii yidhaahdo oo ducadan ku ducayso faqad addaa shukra dalika alyowm maalinta ayada shukrigeeda waa gutay qalbi ka dhah qofkii galabta yidhaahdana faqad addaa shukra leylatihi habeenkiisa shukriga laga rabayna waa gutay xadiidka waxaa ku yar jira dacfi baa ku jira weeyaan sanadkiisa allahuma allahyow maa shaygii asbaxa waa bariisa bi aniga oo min nicmatin nicmad ah aw bixadin ama qof ama cid oo min khalqi khalqiga ka mid ah fa minka xaggaada ayay ka ahaatay waxdag xaalata kaligaa laa shariika wadayna laka adig kuma sugana oo nicmada ayada cid kula wadaagta oo kula bixisay lama arka weeyaan falaka alxamdu adiga ayaa mahadoo dhan ay kuu sugnaatay walaka shukru shukri dhan adiga ayay ku sugnaatay wa fi lmasaa'i taquul allahuma amsa bi kow ya ya waxaan taqriiban waan hubin doonaa eh, hadda lafdiga xadiidka isagoo daciifa sabaaxuu sheegay haddii aad masaa sheegtan waxba dhibaato ma laha waxba dhibaato ma laha oo tirahdo wa fi lmasaa allahuma bi min nicmati aw biaxadi min khalqika fa minka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu laka shukr kadibna dikriga labaad oo lafdiga sabaax ku carabaaban waxaa weeyaan asbaxnaa calaa fitrati alislaam wa calaa kalimati اlikhlaas wa calaa diini nabiyina muxamedi sala allahu calayhi wasalam wa calaa milati abiyina ibraahima xaniifa muslima wma kaana min almushrikiin asbaxnaa waxaan kuwaa bariisanay calaa firat اlislaami islaamnimada firadeeda islaamka firadiisan kuwaa bariisanay firat allahi alatii fatara اnnaasa calayha waa abuurkii ilaahay uuna geliyey oo islaamnimadii ayaan kuwaa bariisanay wa calaa kalimati اlikhlaas kelimat اlikhlaas oo kelimad tawxiidka ahna annagoo ku dhegan oo ku dhawaaqayn oo caqiidaysan ayaan waa bariisanay wa calaa diini nabiyina nabiganaga sala allahu caleyh waslem muxamedin ahaa diintiisa ayaan ku waabariisanay wa calaa millati abina aabbahan ama aabbaheen diintiisa ibraahiima ahaa xaniifan xaal uu yahay mid xaqa u oo baatil ka soo muxuu ahaa leexsan musliman muslima wamaa kana ma ahayn ibraahim calayhi asalaam calaa nabiyina kadalik min almushrikiina gaalada ka mid ma ahayn xadiidkaas cabdiraxmaan ibni abza waa ninka ad cabdiramaan abza qisadiis waa taqaanaan sooma sayid cumar radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa caamilkiisii magaalada maka gobnatooraha ugu ahaa ama guddoomiyaha ugu ahaa ayaa wuxuu kula kulmay beyna maka walmadiina ninkii marka gobnatooraha u ahaa wuxuu ku yidhi war hebelow magaaladii maka yaad ugu soo tagtay oo kusima kuga ah markaasa wuxuu yidhi ibn abza ibna abzana ku ahaa markaasaa wuxuu yidhi ibna abza sayd cumarow waa mawlaa min mawaalihim waa in addoon ahaa oo oo muxuu ahaa addoommada ay lahaayeen reer maka niminka reer qureysheed ka mid ahaa oy xurayeen markaasaa wuxuu yidhi ma reer maka oo nimankii aan reer qureysheed ayaad nin ay xurayeen oo addoon ah ahaan jiray ayaad madax uga dhigtay markaasuu yidhi haa isagaan madax uga dhigay laakiin haddii aad sidaa tiri waxaan ku sheegaa sayid cumarow ninka isaga ah inuu qaari qur'aan fiqigiisa iyo xifdigiisaba haayo inuu yahay kow tan labaadna xagga faraa'idka iyo axkaamtana cid ku gaaraysa lama arko saasuu ku yidhi jawaabti maxay noqod sayd umar radi allahu radia allahu ta anu markaasaa wuxuu yidhi nabigeenna run buu sheegay sala allahu calayh waali wasalam waxaan ka maqlay isagoo lah ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankan dad ayuu sara ku mariyaa ood meel iyo maraatib sara oy weligood gaarin uu ku gaarsiiya dad maraatib sara joogi lahaa ama joogayna ilahay baa ku hoos mariya subxaana wa tacaala ibnu abza marka waa ninka isaga ah kow cabdiraxmaan ibn abza ayaa wuxuu yidhi kaana rasu mid yidhaahdo ida abaxa markuu waabariisto abaxna calaa fitrat islaam ayuu dhihi jiray waa ficilka nabigeenna qowlka nabigeenna calayhi salatu slaam markuu waabariisto ducadan kama tegi jirin sala allahu alayh waali waslm wafi lmasa amsayna calaa fitrat islam wacala kalimati lqas haakada dikriga saddexaad oo sabax iyo masaa ku carabaaban allaahuma bika asbaxna wa bika amsayna wa bika naxya wabika namuut wailayka nushuur baa meesha ku qoran sowma laakiin alimaam tirmidi fii jaamicihi oo xadiis soo saaray kan wuxuu ka dhigayaa allaahuma bika asbaxna wabika amsayna wabika naxya wabika namuut wailayka almasiir bisaad wailayka almasiir ayuu ka dhigayaa wa fi lmasa taquul allaahuma bika amsayna wabika asbaxna wabika naxya wabika namuut wailayka almasiir waxaa lagu bedelaya wailayka annushuur aan fasirn marka abu hurayra ayaa xadiidkaas nabigeenna ka wari sala allahu calayh wali slam nabigeenna inuu markuu waabariisto inuu yidhi markuu midkiin waabariisto ha yidhaahdo allaahuma allahyow bika adiga ayaan asbaxnaa adiga qudradaada iyo awooddaada iyo idinkaada ayaan ku waabariisanay wa bika adiga ayaan amsaynaa kugu galabaysanayoo awoodaada idinkaada iyo qudradaada ayaan ku galabaysanay iyo karsiintaada wa adiga ayaan naxyaa adiga awooddaada ayaan naxyaa ku noolaanaynaa wa adi awooddaada ayaa namuutu ku dhimanaynaa waa ilayka adiga xaggaada ayaa almasiiru ahaashana xaggaada ay ahaatay meesha la ahaan doono oo muxuu ahaa loo dambayn doono waa xaggaada weeyaan ila allahi almasiir kow wa fi lmasaa galabtiina taquul waxaad leedahay allaahuma allahyow bika adiga awooddaada iyo taqdiirtaada ayaan amsaynaa ku galabaysannay wa bika adiga awooddaada iyo taqdiirtaada asbaxnaa ku waabariisannay wa bika adiga awooddaada ayaa naxyaa ku noolaanayna wa bika adiga aan namuutu awooddaada ayaan namuutu ku dhimanaynaa wa ilayka adiga xaggaada ayaa annushuur soo saaritaankii soo bixintana xaggaada unba ay ahaatay rabbiyow taa waxaa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu salaam amar ayuu ku bixiyey wuxuu leeyahay midkiin markuu waa bariisto ha yidhaahdo allaahumma bika asbaxna markuu midkiin galabaystana ha yidhahdo allaahuma bika amsayna alimaam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiis saxiixa dikriga afraad oo sabax iyo ku carabaaban waxaa weeyaan asbaxna wa asbaxa almulku lilah walxamdu lilah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra ma fi hada alyowm wa khayra ma bacdah wa acuudu bika min shari hada alyowm wa shari ma bacdah rabbi acuudu bika min alkasali wa suءi اlkibar rabbi acuudu bika min cadaabin fi اnnaari wa cadaabin fi اlqabri asbaxna waxaan ku waabariisanay asbaxna waan waabariisanada asbaxna waan waabariisanay oo waagii ayaa noo baryey salaadii ee noo dilaacday wa asbaxa waxaa waabariistay u waabariistay almulku boqortooyada lilah la weyne u waabariisatay cid oo boqortooyolah oo waagaas isaga baryey ama waagaas muxuu ahaa dilaacay cid kale oo boqortooyadiisa ku haysata allah lama arko weyaan asbaxna waa waabariisanay wa asbaxa almulku boqortooyadan wuxuu u waabariistay lilah la weyne keligii wa tacaala walxamdu lilah wa asbaxa almulku lilah walxamdu mahadna lilah alweyne u oo subaxaas iyo annaga inaan waa bariisana intaba iskalah nana siiyey laa ilaaha ilaa xaq lou cabdu ma jir allah allaweyna keligii ma ooyane waxda waxaa liwi keligii laa shariika wadayna lahu alla uma lahu alla waxaa almulku boqortooye liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar lahu mulku boqortooye usugnaatay walahu alxamdu mahadna isagaa usugnaatay wahuwa alla weyne calaa kuli shayin shay arkaba qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan rabbi rabbiyow asaluka waxaan ku weydiisanaa anigoo addoonkaagii ah oo miskiin ah khayra maa fii hada alyowm yowmkan wixii ku suganoo khayran khayraaan ku weydiisanaya yowmkan waxaad dhex dhigtay gudihiisa oo khayraaan ku weydiisani iyo wa khayra maa bacdahu maalintan iyo yowmkan wixii ka dambeeya khayrka ku sugan aan ku weydiisani wa khayra maa shay khayrkii oo bacdahu maalintaa ka dambeeyo waacuudu waxaan min shari maa fii hada alyowm yowmkan gudihiis wuxuu kusugnaa shar ahna alla waan kaa mangeli wa shari maa bacdahu iyo wixii ka dambeeya shartiisna waan kaa mangeli rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa mangelayaa min alkasal wahsi iyo cajis lownimo iyo wa lkibar iyo ardal alcumr daweyne qofka intuu daad intay weynaato kadibna catatab iyo isku dardarsan iyo u gaaro ood waxaa weeyaan nabigeena waxyaabaha ad ilahay ka mangeli jiray ka ahayd waan uradda ilaa ardal alcumr yani cumriga kiisa xun in la celiyo rabbi rabbi acuudu bi acuudu waxaan maangalayaa bika adiga min alkasali wahsi iyo cajislawnimo iwa suu ilkibar qofka hadduu cajislow noqdo ma ogtahay cibaado iyo adduunba ma qabsan karo iwa suu ilkibar iyo eh, weynaanta teeda xun rabbi rabbiyow acuudu bika waxaan kaa maangalayaa min cadaabin cadaab fi naari naarta lagu dhex cadaabo iyo wa cadaabin fi lqabri qabriga in lagu cadaabo ilah waan kaa maangeli saasuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam dhihi jiray idaa amsa wa idaa asbax cabdullahi bn mascuud ayaa wuxuu leeyahay nabigeena wuxuu ahaa sal slm kaana waa istimraari tusaysaa wuxuu ahaa idaa amsa qaal amsaynaa wa amsalmku lah alxamdu lilah ilaa uu ka dhameeyo markuu mxuu aha waa beriistana wuxuu hi waidaa asbaxa qaal ayضa asbaxna wasaxbnku lah alxamdu lilah marka sidaa weeyaan waxaad ku bedelaysaa galabti amsayna waamsa almulku lilah walxamdu inta kale isleeyihin amsayna waamsa bas almulku subaxdina waxaa weyaan asbaxna wa asba mulku lilah wa fi lmasaai taqul amsayna waamsa almulku lilah nacam dikriga u dambeeyo qeybta sabaaxiyaad iyo ah. waxaa weeyaan allaahuma inii asbaxtu ushiduka wa ushidu xamalat carshika wa malaa'ikataka wajamiica khalqika anaka anta allahu laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak wa ana muxamada cabduka rasuuluka allahuma allahyow inii aniga asbaxtu waan waa bariistay ushiduka anoo ku marqaatigelini adiga ilaahayow barqaati ka noqo waxaan ku waa bariistay ama waxaan waa bariistay anoo adi markhaati kaa dhigani ilaahu markhaati ka noqo allaahuma allayow inii aniga asbaxtu waan waa bariistay ushiduka anoo ku marqaatigelini waushidu xamalata carshika carshigaada malaa'igta qaadayso wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya malaa'igta carshigaada qaadaysana waan markhaatigelini wa malaa'ikataka malaa'igtaada kaleo dhanna oo intaa ka soo hartayna waan markhaatigelini sidoo kale waa jamiica khalqika uunkaadoo dhanna waan markhaatigelini adaanku markhaatigelini oo malaa'igta muxuu ahaa wadda carshiga oo xambaarto ayaan gelini oo malaa'igt kale inta ka hartay ayaan markhaatigelini oo khalqigaada iunkaadoo dhan ayaan markhaatigelini maxaan markhaatigelinayaa ood ilaahu markhaati ka noqotaa annaka adiga anta adiga allah alla inaad tahay ilaaha ilaah xaq lagu caabudaan inuusan jirin ilaa anta adiga mooyane ayaan markhaatigelinayaa mujdan wa anna muxamadan laanta waxdaka xaalata keliga laa shariika wadayna laka uusan ku sugnayn waana muxameda nabi maxamedna cabduka adoonkaa idin wa rasuulka rasuulkaad inuu yahay ayaan adig ku markaatigelini subxaana wa tacaala oon malaaigtaada xamalatalcarshiga markaatigelini oo malaaigtaada kale aan markaatigelini oo weliba aan markaatigelini unkaado dhan afar jeer xadiidkaas waxaa weya sanadkiis isna maqaal baa ku jira maqaal ayaa ku jira lakiin fadaa'il acmaalka waa tii aan soo marnayo waxaa weeyaan insha allah waa loo adeegsani xadiidkaas marka sida nabiga laga wariyay calayhi salaat slaam wuxuu leeyahay qofkii yidhahda markuu waabariisto ama u galabaysto oo ducadan ku ducaysto allahuma inii abata asbaxtu ushiduka soo ma galabti ku bedeleysaa allahuma inii amsaytu ushiduka bas intaad amsaytu maad ku bedeli qofkii yidhaahdo oo ducadaas la imaada hal jeer ilaahay subxaana wa tacaala rubciisa ayuu naar ka xoreeyaa rubac adig ka mid naara lagaa xorayn qofkii laba jeer yihaahdana niskiisa naar laga xuraya qof saddex jeer yihaahdana saddex afar meelood saddex meelood ayaa naar laga xuraya qofkii afar jeer yihaahdana dhammaantiis naarta ayaa laga xurayaa ma garateen marka iyadna taa weeyaano afar jeer ayaa lagu celinaya marka qeybtii sabaaxiyaadka iyo ahayd shan sooma ahayn laba sanadkooda waxbaa ku yara jira sooma jeedaan saddexna waa saxiix aanan muxuu ahaaba yaraatay meel far laga geliya aanan lahayn wa calayhi marka qofka muminkaa inuu marka xafido aad bay ugu fududahay saadisan qeybta lixaad alcasharaat waa adkaarta toban tobanka ah wahiya tnaan waa laba tan koobaad allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa salayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid waa salaada ibraahimiyada siiqada ugu kaamilsan wa min mid walba xataa dhinac loo rido inaka xamiidu majiid qaybta hor la rido qayb daban inaka xamiid la rido waa siiqada ugu kaamilsan ay culimmada leeyihiin afdal siiqa wa akmal siiqatan waa ay leeyihin siiqadaas waxaa weyaan allahuma allahyow salli u calaa muxameda nebi maxamed korkii wa calaa aali muxameda nebi maxamed aalkii kamaa sallayt aad ugu naxariisatay calaa ibraahiima nebi ibraahim wa calaa aali ibraahim nebi ibrahim aalkiisa innaka adiga rabbiyow xamiidun maxmuudun mid la ayaa tahay majiidun ee waxaa weye la sharfo oo sharfan ayaa tahay allaahuma alleh wbaarik barakay calaa muxameda nebi maxamed korkii iyo calaa aali muxamed nebi maxamed aalkiisa kamaa baarak u barakaysay calaa ibraahim nebi ibraahim korkii iyo wacalaa ali ibraahimna ibrahim aalkiisa inaka adiga xamiidun maxmuudun mid la mahday ayaata oo mahad mudan sharaf badan oona la sharfo ayaata rabbiyow salliga nabigeenna wa calayhi salaatu salaam fadliga wuu marka miyaa la koobi karaa fadligiis waxaa ka ah in rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay isaga iyo malaa'igtiisa inay nabiga ku salina sal allahu allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha اladiina aamanuu saluu calayh waslimuu tasliima allahuma salli calaa muxamedi wcala ali muxamed kama salayta cala ibrahim wcala ali ibrahim innaka xamiidu majid allahuma baarik calaa muxamedi wcala ali muxamed kama baarakta calaa ibrahim wcala ali ibrahim innaka xamiidu majiid saliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya salaata waaxida sala allahu calayhi biha cashra adkaaru sabax intuu ka soo gelaya marka wuxuu adkaaru sabax ka soo gelaya ma aadaankiyaa la jooga halkaanaan ridaya marka adkaar sa wxuu ka soo gelaya abudarda radia allahu taala arda ayaa wuxuu leeyahay isagoo nabigeena ka warina alayhi salatu slaam man sallaa calaya xiina yusbix cashra wa xiina yumsi cashra adrakathu shafaacati yowma alqiyaama akhrajahu abraani bisanadin xasan qofkii markuu galabaysto toban jeer igu saliyo markuu subaxaystana subaxi uu gaarana toban jeer igu saliyo shafaacadayda maalinta qiyaamo way haleelaysaa meel ay ka mari lama arka ayuu nabig yihi sala allahu shafaacada nabiga sooma wada maxaa marka ku yeela adkaaru sabax marka casr ka baxdana toban israaci markaa salaad fajr ka baxdana toban iskugu dhufa shafaacadan u diyaar garow insha allah ilahi ku siinaa subxana wa tacaala yaqiinsana markuu qofku u ducoysana ama dikriga la imaana waa inaad qalbigaaga muxuu ahay dikriga iyo carabka isla socdaan oo yaqiinsan tahay wacdiga nabigeenna uu ilaahay subxana wa tacala ka keenayna uu xaq yahay weeyaan fadal sheekh barak Eh, bismi illaah eh, salliga siiqada ugu kaamilsantan weeyaan eh, inta ugu yarood ku xasilaana waxaa weeyaan allahuma salli calaa muxamed marka laakiin kamaalka ayaa wanaagsan tan khilaaf ma lahan haddii tan aad la imaado shaki waxaan lahayn nabigeena calayhi salatu slam inaad sidii la rabay ugu sallisay lakiin middan kale waxaa weeyaan salliga wuu noqonayaa laakiin waa laga fadli badan yahy waa laga kaamilsan yahy qeybta koobaad marka casharaadka waa salliga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo qofkii waxaa weeyaan aroortii ku saliyo toban jeer galabtiina toban jeer ku saliyo in qofkaas shafaacada nabigeena ay haleleyay sala allahu alay wasalam ayuu nabigeena noo cadayay calayhi salaatu wasalaam allahna siiyo qeybta labaad oo toban tobanka laga rabo oo subaxdii in toban laga dhaha galabtii in toban laga dhaha dikriga labaad walaa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jira ilaa ila allahu alla weyna mooyane waxdahu xaaluy keligii laa shariika wadaagna lahu isaga uma sugna cid haba yaraatay wax la wadaagto alla lama arko lahu isaga ayuu usugnaaday almulku boqortooya boqortooyo dhan ba isagaa iskala walahu isagay usugnaatay rabbigan subxaana wa tacaala wa huwa alla weyne calaa kulli shayin shay la arkaba qadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan arrinta ayada marka qofka inuu toban jeer yidhaahdo daliilkiisa waxaa weeyaan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam xadiid uu ka wariyey abu cayaash ayaa nabigeena calayhi الsalatu salaam wuxuu yidhi qofkii yidhaahdo markuu waa beriisto laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamduhu calaa kulli shayin qadiir qofki yidhaahdo toban jeer qofki yidhaahdo wuxuu helayaa tan koobaad waxay u dhigantaa in qoor iyo addoon ama addoon nabi ismaaciil faraciisa ah oo muxuu ahaa ku joogta isaga nasabkiisa qof xureeyey inuu la ajriya walad ismaaciil addoommaha hataa kale si fadli badan xurayntooda tan labaadna toban xasano ayaa loo qoraa tan saddexaadna toban dembi ayaa laga dhaafaa tan afaraadna toban darajana koraa looga qaada toban darajaa kor looga qaadaa tan shanaadna xirzi iyo xirsixir bay ugu noqotaa shayaan ilaa uu ka galabaysto hadduu galabti yidhaahdana galabtii hadduu yidhaahdana sidaas oo kale ayaa u sugnaata oo fadligaasoo kale hela ilaa uu ka waabariista ayuu nabig le sala allahu aleh abu daawuud ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiid saxiix ayadna waxaa weeyaan labada dikri oo toban tobanka ah waa salliga nabigeena calayhi salatu salaam oo subaxii galab la akhriyo sidoo kale in laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah lahu lmulku la kushan qadir eh, muxuu ahan toban toban jeer la akhriyo subaxii galab qaybta u dambaysa saabican almi'aat waa adkaarta subaxda iyo galabti la akhriyo oo boqol boqolka ah qaar ayaa waxay noqon doonaan hal mar bas in la akhriyo oo subaxdi ah tan koobaad subxaana allahi wabixamdih subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana waxaa hufan oo nasahan oo ceeb oo dhan iyo naqsi oo dhan ka nasahan allah alla weyne wa bixamdihi mahadii lala qabo sidaa weeyaan yacnii hufnaan iyo daahirsanaan iyo nasahnaan iyo mahadoo dhanba ilahay baa iskale subxaana wa tacaala mahada la socota inaad qofka muxuu ahaa amaanto ood waxaa weeyaan wanaaggiisa sheegto kadibna mahadna aad u raaciso wax sahlan maaha marka mahad iyo nasahnaanoo dhan alla u sugnaatay boqol jeer ayaa marka la rabaa qofka inuu yidhaahda aroorti subaxdii weyaan fi sabax weyaan xadii soo arooray xadiid abi hurayra radia allahu ta ada qala wuxu abu hurayra rasuulkan wuxuu yidhi calayhi salaat slaam man qaala xiina yusbix wa xiina yumsi cafwan waa subaxii kalaba fi sabax walmasaa weyaan cafwan man qaala qofki yidhaahdo xiina yusbix wa xiina yumsi markuu waabariistay markuu galabaysta qofkii yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi miata mara boqol jeer qofkii yidhaahdo markuu waabariisto iyo markuu galabaysto lam ya'ti axadu yowma alqiyaama biafdala mima ja'a bihi إلا أحد قال مثل ما قال أو زاad عليه أkرaجه مسلم qofki isaga ah maalinta قyaamة qof wuxuu la imaaday wax ka fadli badan la imaada lama arko ilaa qof intaas boqolkaa yidhaahda amaba ka kordhiya ma oyane saasuu nabigeen sal l slm marka subxana اllahi wabixamdihi boqol jeer oo subaxdii ah subxana اllahi wabixamdihi waxaa weeyaan boqol jeer oo galabtii ah meesha waxaan ku qornay miata mara fi الصabax waxaad raacisaan wa fi اlmasa waxaad raacaysaan wa fi almasaa raaciya weeyaan naam naam ha ha ha ha intee weeyaan eh, intee weeyaan ha waa soo socotaa lama gaarin miata mara weli maanan garin waa soo socota waad noo imaaneysaa miata mara idaa asbax soo ma cashara maraadna cashara maraadka kana miskan kale midkan cashara maraad oo mara waata cinda alkasal aha wuxuu qoray laa ilaha illa allah waxda laa shariika lah lahu lmulku wahua calaa kuli shayin qadiir cashra maraat bas uu qoray aw maratan waaxida cinda alkasal laakiin sabax iyo masaa ma sheegin ha ma sheegin laakiin middaana wuxuu yidhi miata mara idaa asbaxa waana tan noo soo socota insha allahu tabaraka wa tacaala marka cashra maraadka subaxdii waa la dhihi galabtii waa la dhihi xadiidkaas abu daawuud oo wariyey oo saxiix ayuuna ku yeelaa jazakum allah khayr wbaaraka fik waaya qeybta labaad oo mi-aadka ah waxaa weeyaan laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir abu hurayra ayaa nabigeena waxaa ka warina calayhi الsalaatu wasalaam nabigeena inuu yidhi nacam fadliga subxaa llah bixamdi ay leeda waxaa weeyaan boqol jeer markii aad tiraahdo waxaa weeyaan maalinta qiyaama cid kaa fadli badini waxaad la imaad wax ka fadli baad cid la imaanaysa ma jirto ya waa jira asna in dembigiisa la dhaafi walow kaanat mila zabad اlbaxri nacam boqol jeer qofki yidhaahdo subxana اllahi wabixamdihi in dembigiisa la dhaafi xoorta iyo ubarta baxrigaba muxuu ahaa iyo badda hirka hala ekaade ayna way jirtaa weeyaan nacam hadda kan umaan soo qaaday ikhtisaaran jazaak allah khayr abu hurayra wuxuu le radi allah anu arda rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaat slam qofkii yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer qofkii yidhaahdo boqol jeer qofkii yidhaahdo wuxuu leeyahay weliba markuu waa bariisto wa xiina yusbix markuu waa bariisto qofkii yidhaahdo waxaa u sugnaada tobankii miqay ahayd hal naf qof toban nafood xuray ayuu la ajriya o waxaan horaan u sheegnay in qofka jirkiisa timaha iyo farjiga iyo gacanta iyo ilkaha meel walba in muxuu aha naarta lagaaga xurayni inta nool tan labaadna waxaa loo qoraa kutibat lahu miatu xasana boqol xasana loo qori tan saddexaadna muxiyat canhu miat sayi'a boqol dambina waa laga tirtiri oo laga baabi'ini wa kaanat lahu xirza min ashayطaani yowmahu xataa yumsi xirsi xirna waxay ugu noqotaa shayطaan ilaa u ka galabaysto tan muxuu ahaa shanaadna walam yaأti axadu biafضala mima jaءa bihi ila rajulu camila akara minhu qofka fadli badanna qofka asaga ma jiraayo ilaa qof boqolkaas in ka badan la imaaday mooyane muttafaqun calayh taana waa saa weeyaan marka laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah laba meelood ay gelaysaa meesha koobaad waa toban tobanka ay geli meesha labaadna waxay gelaysaa boqol boqolka ay geli qaybta u dambaysa astaqfir اllah wa atuubu ilayh astaqfir اllah wa atuubu ilayh oo boqol jeer maalinta la yihahdo waxaa ka sugan nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam kama cinda albukhaariyi wagayrihi inuu yidhi maalintii toddobaatan jeer ayaan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa oona u tooba keena weliba waxaan dareensanahay inaan gaabiyey oo meeshii la rabay aanan gaarsiinin riwaayo kale waxay ahayd nabigeen nabigeenle alayhi salatu slaam ilaahay baan dembidhaaf weydiistaa oon u tooba keena maalintii boqol jeer haddii ay xaaladda noocaata marka hadduu nabigeena samayn jiray annaga maxaa nagala rabaa miata mara fi lyowm maalintii ugu yaraan inaan boqol jeer la imaadno oon dhahno astakfir wa atuubu iley siiqa waxaa jirta marka cadiim ay ku jirta oo ah astaqfir اllahi alcadiim wa atuubu ilayhi ma ahantaa siiqadaas sooma aroorin waxaa soo arooray astaqfir اllahi alcadiim aladi laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum wa atuubu ilayh taas soo aroortay marka cadiimka tan ay ku jirto waa midda dheer laakiin middan astaqfir اllah wa atuubu ilayh tan boqolka jeer ama toddobaatanka jeer saas ayaa soo aroortay weyan weliba tan boqolka ah saa ayaa soo aroortay intaa waxaa ku gabagaboobay marka mi-aadka kuwa ahaa oo tan koobaad subxana allah bixamdihi tan labaadna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walhamdu ala kul shayin qadiir iyo astaqfir allah waatuubu ileyh oo boqol boqol jeer ah ayagana fadaaisha tirada badan ayaa ku sugan ikhwaani marka adkaarta qaybahaas aan sheegnay ama qaybahan kitaabkaan ku jamcinay oo ilaahay uu noo yasiray subxaana wa tacaala inta daciifka ah waa faraku waa wax kooban afar amaba shan amaba inuun lamid a ah weeyaan ma badno asal ahaana way u leeyihiin oo meesha ayada in lagu akhriyo oo gooni ahaan ayaa muxuu ahaa maqaal uu ku jiraa culimada qaarna way saxiix yeelayaan culimada qaarna xasan waa ay leeyihiin ama maqbuul weeyaan oo wax muxuu ahaa ishkaal aan lahayn waxaadna ogsoontihiin in fadaa'il acmaalka culimada qeybo ka mid ah ay qabaan axaadiista daciifka ah in loo adeegsan kara acmaasha fadligooda qofka inay ku tirtirsiiso haddii ay kusoo aroortay marba waxaa weeyaan in loo isticmaali karo axkaamta ma ahan fadaa'il acmaalka ayay qabaan marka insha allahu tacaala culays badan ma lahan alkhaatima gebagabadii iyo gunaanadkii wa akhiiran ugu dambayn waa jaamici ayaa intaa yar raacsaday qofka ma og tahay soomaalida waxay dhihi jireen qof laba lafood dubay maxaa la dhihi jiray ya mid buu le miisama mi ahid marka in yaroo marka mualifka u raacsaday weeyaan ama eh, jaamica u raacsaday cafwan iyo muratibka wa akhiiran gebagabadii akhii walaalkii almuslim ee eh, muslimka ahow waadib ku dadaal calaa hadihi aladkaar adkaartan ku dadaal oo joogtay xataa taxfadaha ilaa aad ka sida ay tahay oo u xifdiso uma kadibna qum waxaad u istaagtaa ood samaysaa biihdaai almalzama malzamada waxaa weeyaan waa waraqahan yaroo laisku dhejiyey waraqahan yaroo laisku dhejiyey ama kitaabkan waxaad u hadiyeysaa liman qof yaxtaaju u baahan ilaa xifdihaa inuu xafido ood kor ka qabta adig kor ugu qabatay nicmadan aad heshay isagana si uu helo iyo wa itqaanihaa inuu sugo aw amaba mudaawamati qiraa'atiha hadduu xifdin karin dadka qaran waxba xifdin karin oo xifdigu ku adagya inuu joogtay akhrinteeda ilan saasoo hortaalla wuu akhrinaya in sacuba caleyhi lxifdu xifdiga hadduu ku adkaado insha allah mana adkaanayo biidn illah caza wajal waana anigana altamis waxaan ka dalbaya ka dalbanaya ama weydiisanaya si naxariis lah min kulli akhin walaala arka kariimin ee karaamo badan istafaada ka faa'idaystay min hada alkutayib kitaabyarowgan ka faaidaystay an yadcuwa lii inuu idacoyo bilmaqfira dembi dhaaf iwalfirdows alaclaa firdows aclaa min aljanna jannada xaggeed bikayri xisaabin xisaab la-aan walaa cadaabin cadaab la-aan waa inteena dhamanteen waan wada rabnaa soo maha ilaahay subxana wa tacala dhamanteen hana wada siiyo iyo watawfiiq iyo waafajin likhayri addunya labada khayr oo adduunka ilahay u dhex dhigay waafajintii iyo waliwaaliday wa ahli iyo waalidka iyo ehelko sala allahu allahu naxariis wasalam ha badbaadiya ha nabadgeliya calaa nabiyi nabiga nabiganaga muxamedin sal alla ly slm wacalaa aalihi ahlkiisa wa saxbihi saxaabadiisa wasalama allaha xayrkaadii wasalama allaha nabad yeelo intaa waxaa ku gabagaboobay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala kitaabkii almuciin fii xifdi adkaari الصabaaxi wاlmasa oon geedi dheer usoo marnay waa saddex habeen geedi dheer soo sooma geedi dheer weeyaan markii dhan laga eego laakiin waa wax aad u fudud bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala marka kitaabkaa isaga ah akhyaaray aniga qeybtii liiga rabay inteeda badnayd tacdiilaad waa diri doonaan insha allah tabaraka wa taala dabcooyin soo socda wixii khata oo ku jira iyo waxun baan ka tacdiilin doonaa laakiin qeybtii ugu weyneed aniga waan soo qaatay adinka qaybta idintaale waxaa weeye inaa xafidaan aadna ka qayb qaadataan wixii aad ka faaidaysateen aad ummadiisu gudbisaan ood badisaan oo dadka ku boorisaan ajar aan dhammaanaynu noqonaya insha allah tabaaraka wa tacala ilah waxaan ka baryan asmal usna wa sifaat alculaa inuu dembigeenna iyo dembi waalidkeenna dhaafo kelimaadkan yarsiiraadka ohan qornayn ilaahay ummadda ku anfaca annaga nugu anfaca mid alla wejigiisa aan ula qasdayna uu rabbigan ka dhiga subxaana wa tacaala hada wallahu aclam wa sala allah waslam abdi rasul wslam jazakum allah khayra